بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى اللهم على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا ربنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى يا ربنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalayaal waxaynu ku guda jirnay silsiladii la magac baxday cabdullaahi ibnu zubayr oo aynu ku qaada dhigaynay taariikh nololeedkii geesigii weynaa ee muslimiinta cabdillahi ibnu zubayr radi allahu canhuma waxaynu ka warrabnay cabdillahi ibnu zubayr taariikhtiisii barbilowgiisii iyo sidoo kale waxaynu si fiican u qaadadhignay fitnooyinkii dhex maray muslimiinta oo uu shaahid markhaati marka uu ka ahaa cabdillahi ibnu zubayr ilaahay naxariistii janno ha ka waraabiye walaalayaal waxa inoo joogtay inagoo ka soo warramnay dilkii loo geystay xusein ibnu cali radia allahu canhuma ee lagu dilay magaalada karbala ee sida foosha xunle ay u dileen ninka la dhahdo cubaydillahi ibnu ziyaad iyo raggii uu soo wakiishay ee ka yimi magaalada kuufa ee sida cumar ibnu sacad iyo ninkii la odhan jiray shamir ibnu diljawshan iyo raggaasi ay ka mid ahaayeen subxaan allah arrintaasi arrin argagax gelisay dadka muslimiinta ah ayay noqotay oo markaa eh, dhaawaceedii ilaa iyo hadda weli uu ku dhex jiro dadka muslimiinta sanadkii labiyo lixdanaad walaalayaal ee hijiriyada eh, waxaa la sheegaa in dadkii deganaa magaalada madiine madaxdoodii inay aadeen ninkii khaliifka xilliga ahaa oo ah yaziid ibnu mucaawiya yaziid markaa wuu soo dhoweeyey eh, dadkii ka yimi magaalada madiina haddana walaalayaal nimankii madaxda ahaa ee magaalada madiina waxay ka laabteen oo ay khilaafeen yaziid ibna mucaawiya waxayna madax ka dhigteen ninka la dhado cabdillaahi ibnu xandale ghasiil ilmalaa'ika cabdillahi ibnu xandale waxaa dhalay saxaabigii lo odhan jiray marka xandale ghasiil ilmalaa'ika malaa'igtu ay dhaqday maalintii uxud markii uu geeriyooday ayaa malaa'igtii rabbi baa ah timi oo dhaqday meydkiisii subxaan allah marka xandale ayaa dhalay ninkana waxa la dhaha cabdillaahi markii uu soo laabtay haddaba cabdillaahi iyo raggii la socday markaa subxaan allah waxay sheegeen in ninka markaa yaziid ibnu mucaawiya ee talada muslimiinta kolkaa gacanta ku haya khaliifka ahaa inaanu ahayn nin diinba leh subxaan allah yacni diintiisu ay yar tahay kolkaa ninkii yaziid la odhan jiray waa cadhoodo wuxuu leeyahay waaban karaameeyey nimankanoo waa sharfayo subxaan allah maxay sidan u samaynayaan rag buu soo diray waxaa ka mid ah saxaabiga nucmaan ibnu bashiir radia allahu canhu bal hadda in uu la taliyo ama ay taladiisa qaataan iyo waanadiisa way ku diideen calaa kulli xaal sanadkii lixdan iyo saddexaad ee hijiriyada magaalada madiina dadkii degenaa khaasatan reer quraysheed waxay doorteen subxaan allah ninka la dhado marka cabdillahi ibnu muiic ayaa madax laga dhigay reer ansaareed intii ka joogtayna waxay madax ka dhigeen cabdilaahi ibnu xandale khasiil almalaaika halka qabaailadii kale muhaajiriinta ee reer quraysheed ama reer ansaare midna aan ahayn ee muhaajirka iyaguna ahay intii ka joogtay magaalada madiina iyaguna waxay madax ka dhigteen ninka la dhado micqal ibnu sanaan alashjaci dadkii madiina deganaana waxay ku kulmeen in ay ka hadhkasiibtaan oo ay ka baxaan baycadii iyo heshiiskii ay la galeen ninka la dhaho marka yaziid ibnu mucaawiya dhowr nin ayaa diiday inay baycada buriyaan sida markaa cali ibn xusein ibnu cali radi allahu canhuma oo ninka loo yaqaano zayn alcaabidiin isagu baycadii yaziidka muu bixin sidoo kale saxaabiga cabdillahi ibni cumar ibn alkhadaab radi allahu canhuma isna baycadii kamuu bixin sidoo kale moxamed ibnu alxanafiya ama moxamed ibnu cali radi allahu canhumaa isaguna kamuu bixin baycadii raggaa marka laga reebo intii kale way ka xadhkaysiibteenoo baycadii way ka baxeen waxayna ku kulmeen marka reer madiini in dadka reer bani umaya ee jooga ama wixii ka jooga magaalada madiina in laga saaro magaalada madiina kolka square bay ka qabteen intii magaalada madiina joogtay daar uu lahaa ninka la dhada marwan ibnu alxakam ayaa square laga qabtay subxaan allah oo makaxisaar lagu sameeyeyo go'doon reer bani umaye go'doonkaas iyo iskuweerka laga qabtay aawadeed waxay ka dalbadeen caawimo iyo kaalmo ninkii la odhan jiray yaziid ibnu mucaawiya ee joogay dhulka shaam ee dee madaxda ahaa yaziidna ciidan buu markaa soo diray oo ciidankaasi uu hogaaminayo nin la dhahdo muslim ibnu cuqba ninkan ladhaa muslim ibnu cuqba dadkii selafka ahaa ama dadkii wanaagsana waxay ugu magac dareen musrif ibnu cuqba dembiyada uu galay aawadeed ayaa magacii muslima uu lahaa waxay ugu bedeleen musrif waa ninkii musrifka ahaa subxaana allah isaga iyo ciidankiisii waxay yimaadeen magaalada madiina bishii dilxaj oo ay ka harhsantahy laba casho saddex casho dhowr casho ka harsantahy adigu wuxuuna ka dalbaday reer madiina inay isdhiibaan sidoo kalena ay dagaal ku qaadaan oo ay la dagaal ay ku soo biiraan ay la wada dagaalamaan cabdillaahi ibnu zubayr radi allahu canhuma oo xilligaa joogay magaalada maka khaasatanna markii la dilay xuseen ibnu cali arrinkiisii ugu weynaaday cabdillaahi ibnu zubayr oo dad badan baa markaa subxana allah ku biiray isaga ku biiray oo xoojiyey markaa dowladiisii magaalada maka marka arrintii ayay eh, subxaan allah arrintii way diideen reer madiina isma dhiibanay dhaheen sidoo kale cabdillahi ibnu zubairna eh, idinlamana dagaalamayna bay dhaheen eh, haddaa wax iska celinaysaan iska dhacaya marka dagaal baa dhacay walaalayaal labadii qolo way dagaalameen belo iyo marka fitno aad iyo aad u weynaya meesha ka dhacday ciidankii magaalada madiina waa la jebiyey subxaan allah raggii madaxda ahay sida cabdillahi bnu mudiic iyo toddoba wiil oo uu dhalay meesha lagu dilay cabdillahi bnu xandala khasiili lmalaa'ika waa la dilay subxaan allah ninkii kale micqal ibnu sanaan alashjaci waaba la dilay subxaan allah markaa raggii oo dhan ninkii la odhan jiray musrif ama muslim ibnu cuqba ama musrif loo yaqaano ayaa dadkii magaalada madiina subxaan allah laayay kagaba sii daran intaasi raggii raggiioo keliya kumu ekaanine magaalada waxaa la sheegaa inuu bannaystay saddex maalmood oo wuxuu doonaya uu ka sameeyey walciyaadu billaahi rabbialcaalamiin oo uu xoolaheedii qaatay walciyaadu billaah ilaahay baanu ka magan gal waxaa loogu magac daray waqacat alxarra yacnii waa duulaankii lagu soo qaaday magaalada madiina subxaan allah sanadka walaalayaal magaalada maka waxaa joogay cabdillahi ibnu zubayr isagaa markaa dadkii isugu yimi xajiyey kadibna waxaa loo sheegay dhacdada fooshaxunle ee ku timi dadkii deganaa magaalada madiina sida fooshaxun loo laayey markaa way murugoodeen oo uu ka murugooday wuxuuna isu diyaariyey dagaalka dhan ah reer sham dabadeedna walaalayaal ninkii yaziid ibnu mucaawiya oo dee khaliifka ahaa muddo yar baabu sii noolaa oo subxaan allah waqacadaasi markii ay dhacday ama dhacdada waqacati lxara loo yaqaano markii ay dhacday wax yar kadib ayaabuu dhintay ninkii yaziid ibnu mucaawiya la odhan jira khaliifka ka ahaa umawiyiinta subxaan allah waxaana la moodaa xadiidkii nebigu calayhi salaatu wasalaam ee sacad ibn abi waqas radia allahu canhu uu soo aroorinayay muxuu lahaa nebigeenu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy qof lama doono reer madiina bisu wax xun reer madiine haddii waxun lala doono ilaa adaabahu allahu kamaa yaduubu lmilxu fi lmaa kama qaala calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuxuu u milaa gebigiisaba sida milixda ay ugu milanto ee loo waayo marka biyaha markaa lagu shubo ama milixda biyaha marka lagu duro way milantaa saasoo kale qofkaasina u milimaya macnaha qofkii magaalada madiine oo ah xaramkii rasuulka ilaahi calayhi salaatu wasalaam cidda bannaysata ee xaqdarra kula kacda subxaan allah waxa weeye waa qof markaa inkaaraysan ama walciyaadu bilah dhib weyn naftiisa u soo hogaamiyey sanadkii afariyo lixdanaad walaalayaal ninkii haddaba muslim ibnu caquba la odhan jiray magaalada madiine bannaystay ee dadkana ku laayay subxaan allah ee musrif ibnu cuquba loo yaqaano ayaa wuxuu aaday magaalada maka waaqacadii waqacatilxarra kadib si uu ula dagaalamo magaalada maka cabdillahi bnu zubayr radi allahu canhu oo halkaa joogay hase ahaatee intuu jidka kusii jiray ayuuba dhintay ninkii muslim ibnu cuqba e, la odhan jiray geeridiisii kadib waxaa isagii ciidankii la wareegay nin la dhada xusein ibnu numayr ama xusein ibnu numayr ninkaas ayaa la wareegay magaalada maka ayuu qabtay si uu u wajaho cabdillahi ibnu zubayr radia allahu canhuma cabdillahi e, ibnu zubayrna saan sheegnay walaalayaal dad badan ayaa uga yimi e, meelo kala duduwan magaalada madiina dad badan baa uga yimi oo dadkii marka markii dagaalkaasi uu dhacay dad badan waxay qabteen dhanka magaalada madiina sidoo kale meesha la dhahda alyamaama ah, oo ah waddankan sacuudiga gaar ahaan gobolka riyaad ama caasimadu meesha iminka ku taallo dad baa uga yimi oo xoojiyey subxaan allah si ay u difaacaan beytka iyo xaramka ayna ugu soo biiraan marka ciidankii uu hogaaminaya cabdullaahi ibnu zubayr radia allahu canhuma deetana waxaa dhacay dagaal baa dhacay walaalayaal oo ninkii xusein ibnu numayr ciidankii uu hogaaminaya reer sham iyo ciidankan kale cabdillahi ibnu zubayr magaalada maka joogay baa dagaal baa dhex maray marka nimankii reer sham waxaa la tilmaamaa in manjaniiq ay ku soo tuureen kacbada walciyaadu billah manjaniiqu waa aalad subxaan allah sida wiishka oo kale ah oo markaa dhagxaan iyo waxyaale holcaya ayaa markaa lagu tuuri jiray oo waa loox baa laga samayn jiray marka waa wiishkaas oo kale oo saasa lagu turay waa madfac subxaan allah sidii marba loo tuurayey ayaa waxaa la tilmaamaa in kacbadii ay gubatay subxaan allah ama ay duuntay gidaarkii subxaan allah sidoo kale waxaa la sheegay ma gidaarka wixii dumiyey kacbada muu ahayn manjaniqaase wuxuu ahaa yani dad qabsaday oo goor habeena ah, ciidankii cabdillahi ibni zubayr oo meesha jooga ayaa dab ay siteen oo ay dadka ku fiirinayeen bal haddii ciidamadii inay soo dhowaadaan ayaa sare loo qaaday dabadeedna dabayl baa timi dabayshaasa ah markaa ku hurisay oo gidaarkiisaasu markaa uu ku waxyeeloobay subxaan allah subxaan allah walaaliyaal isagoo dagaalkaasi uu socdo ayaa waxaa geeriyooday saan idiin sheegayeyba markaa ninkii khaliifkaba ahaa ee yaziid ibnu mucaawiya lo odhan jiray kolkaa dagaalkii wuu kala degay muddo markaa saddex sannadood iyo siddeed bilood ah ayaa ninka la dhahda yaziid ibnu mucaawiya uu khaliif uu ahaa ninka haddaba yaziid ibnu mucaawiya waxaa dhalay mucaawiya ibn abi sufyaan ayaa dhalay saddexdaa sannadood iyo sideeddaa bilood sida culummadu ay sheegayso waxaa dhacday dhacdooyin aad u waaweyn ayaa dhacay waxaa ka mid ahaa dilkii la dilay xuseen ibnu cali radi allahu canhuma waxaa ka mid a ah waqacadaas iyo dhacdadii cajiibka iminka niminkaen ka warramayna waqacat alxarra ee lagu bannaystay magaalada madiina subxaan allah iyo sidoo kale weerarkaas manjaniiqa loo adeegsada ama madaaficda loo adeegsada lagu qaaday magaalada kacbada ama magaalada maka iyo kacbada lagu qaaday marka dhibaatooyinkaas ayaa dhacay ninkaasi xilligii uu madaxda uu ahaa calaa kulli xaal si ay ahaataba walaalayaal waxaa khaliifadii ama khilaafadii la wareegay yaziid ibnu mucaawiya nin wiil uu dhalay oo isaga la dhahdo mucaawiya ibnu yaziid ibnu mucaawiya waxaa la dhahday mucaawiya ibnu yaziid ibnu mucaawiya oo aabbihii yaziid ibnu mucaawiya ayaa u dardaarmay intaanu dhimanin dabadeedna xilkii ayuu la wareegay muddo yar gudaheed subxaan allah oo laba bilood ah ayuu haddana ninkii la jiray mucaawiya ibnu yaziid ibnu mucaawiyana isna uu ku geeriyooday markii haddaba yaziid uu dhintay oo sidoo kalena wiilkii yaziid uu dhalay mucaawiya ibnu yaziidna uu dhintay waxaa arrinkiisii uu weynaaday cabdilaahi bnu zubayr radi allahu canhu dadkiibaa bayco la galay subxaan allah meelo fara badan baa looga yimi magaaladii madiina ayaa gacantiisa soo gashay wuxuu madax uga dhigay magaalada madiina nin ay walaal ahaayeen cubayd ibnu zubayr loo dhihi jiray ee cabdillahi ibnu zubayr iyo cubayd ibnu zubayr ayaa wuxuu uga dhigay madax magaalada madiina uga dhigay wuxuuna faray markaa in reer bani umaya in laga saaro magaalada madiina oo uu ka mid yahay ninka la dhado marwan ibnu xakam iyo wiilkii uu dhalay marwan ibnu xakam in la odhan jiray cabdilmalik ibnu marwan dad badan baa baycada la galay markaa cabdillahi ibnu zubayr oo deganaa dhulka ciraaq iyo xitaa dhulka sham ee dowladda umawiyiintu ay ka talinaysay xilliga meelo fara badan iyo dad badan iyo badhasaabyo fara badan oo ka mid ahaa dowladdii yaziid ibnu macaawiya iyo wiilkiisii macaawiya ibnu yaziid ayaa waxay kusoo soo biireen walaalayaal dowladda markaa cabdillaahi ibnu zubayr walidaalika culummadu waxay ku magacaabaan cabdillahi ibnu zubayr inuu ahaa khulufada inuu ka mid ahaa iyo inuu ahaa amiir ilmuminiin cabdillaahi ibnu zubayr radi allahu canhu ardah marka dowladdiisii xilligaas ayay baahday meelo badanna ay qabsatay oo meelo badan markaa gacantiisa ay soo gashay xilligaas eh, dadkii deganaa ciraaq gaar ahaan magaalada kuufa iyo basra waxay beledka ka saareen ninkii la odhan jiray cubaydillahi ibnu ziyaad ee ka dambeeyey dilkii xusein ibnu cali subxaan allah ninkaana beledkii baa laga saaray isaguna waa iskaga tegayo wuxuu aaday dhulka shaam sidoo kale ninkii aanu sheegaynay xusein ibnu numayr la dhihi jiray isagunaaan lahayn manjaniiq buu kusoo ganayey magaalada maka ama kacbada uu kusoo ganayey ee cabdillahi ibni zubayr la dagaalamayay isaguna markii uu yaziid uu dhintay buu iskaga soo laabto dhulka shaam ayuu qabtay marka nimankaas waa cubaydillah ibni ziyaad iyo xusein ibnu numayre waxay ku qanciyeen ninka la dhado marwan ibnu xakam oo aynu nidhi magaalada madiine ayay joogeenoo waa laga saaray isaga iyo wiilkiisaba ayaa waxay ku qanciyeen marwan ibnu xakam in uu baycada isaga baycada marka lala galo oo uu khaliif noqdo maadaama uu reer bani umaye xilliga ugu weynaa ayay sheegeen sidiibaa markaa loo caleema saaray isagiina wuu ajiibay subxaan allah deetana waxaa dhacday fitno kale ayaa dhacday subxaan allah oo ka dhex dhacday shaamiyiintii ama dhulka sham ka dhacday subxaan allah oo waxaa laysku qabtay qola waxaanu nidhi badhasaabyadii dowladdii yaziid iyo mucaawiya ibn yaziid waxay bayca ay la galeen cabdillahi ibn zubayr qolyo kalena waa kuwan waxay keeneen oo soo calama masaare ninka la dhahdo markaa marwan ibn alxakam marka arrintaas waxay keentay isku dhac bay keentay oo dagaalla ayaa dhacay subxaan allah macraka ayaa dhacday la dhahdo marij raahid oo lagu dilay markaa saxaabigii la odhan jiray addaxaak ibnu qays radi allahu canhu oo isagu markaa bayco la galay cabdillahi eh, bn zubair markii horena ee eh, la safnaan jiray mucaawiya bin abi sufyaan iyo dowladdii yaziid ibn mucaawiya eh, dhulka shaam markaa la safnaa oo talooyinka markaa wax ku lahaa markii uu dhintay yaziidna cabdillahi bn zubayr ayuu la galay laakiin marwan ibn xakam markii uu yimi dagaallo ayaa dhex maray subxaan allah dagaaladaas ayuu ku dhintay ilaahay ha u walaalayaal haddaba maadaama cabdillahi ibnu zubayr uu noqday khaliifka uu noqday markan wuxuu bilaabay inuu dhiso magaalada maka gaar ahaana kacbadii kadib markii la dumiyey gidaarkeedii la dumiyey marka kacbadii wuu weyneeyey sidoo kale wuxuu u sameeyey laba albaab oo midna bari ah midna galbeed ah in kacbada markaa la dhisi karo oo wax laga bedeli karana waxa u sheegtay cabdillahi ibnu zubayr habaryartii oo ahayd caaisha umi lmuminiin radia allahu canha ayaa waxaa laga soo wariyey xadiis saxiixa weeyaan saxiixaynka ku yaalle nebigu u lahaa salaatu wasalaam caaisha u sheegtay markaa waxay tidhi nebigu wuxuu dhahay calayhi salaatu wasalaam caaisha waxay tidhi rasuulka ilaahay wuxuu leeyahay lowlaa xadaahati qowmika yacni haddii aanay jiri lahayn buu leeyahay qoomkaagu haddii aanay ku cusboonaan lahayn islaamka haddaanay ku cusboonaan lahayn oo aanay yacnihii xilliga ay gaalnimada ay kasoo laabteen aanay dhoweyn subxaan allah haddii ay fogaan lahayd oo aanay xilli dhow ahaan lahayn lanaqadtu lkacba buu leeyay kacbada waan dumin lahaa wala adkhadtu fiha alxijara alxajara dhagaxa madowna waan soo gelin marka intaan kacbada dumiyo oon isku hagaajiyo ayaan subxaan allah dhagaxana soo gelin lahaa xadiiskaas ayay u sheegtay marka caaisha u sheegtay cabdillahi ibnu zubayr oo ah habaryar bayna u ahayd radia allahu canhuma deetana cabdillahi ibnu zubayrna wuxuu dhaqan geliyay xadiiskii ay habaryartii u sheegtay ee caaisha u sheegtay um lmuminiin radia allahu canha kolka kacbadii u dhisay waanu hagaajiyey walaalayaal sanadkii shan iyo lixdanaad ee hijiriyada waxaa soo ifbaxay ninka la dhahdo sulayman ibnu sarud arrinkiisii baa soo ifbaxay sulaymaan ibnu sarudina wuxuu ahaa nin saxaabiya buu ahaa oo qiimo badan leh ayuu ahaa wuxuu dalbaday marka dhiiggii xusein ibnu cali marka dama xusein ayuu dalbaday cali ibnu xusein ibnu cali radi allahu canhuma dhiiggoosii oo wuxuu doonay in uu laayo oo uu ka argoosto dadkii ka dambeeyey dilkii marka xusein ibnu cali gaar ahaana dadkii madaxda u ahaa iyo cid kastoo ka qayb gasha marka tawradda noocaasa iyo kacdoonka noocaasa ayuu sameeyey isaga iyo dad kale ay sameeyeen dadka madaxda u ahaa de waa cubaydillah ibnu ziyaad ninkii la odhan jiray ka dambeeyey dilkii xuseen ibnu cali radi allahu canhuma marka waxaa dhacday dagaalo ayaa dhex maray saxaabigii sulayman ibnu sard lo dhihi jiray iyo ciidamo kale uu hogaaminayo oo reer ciraaqa ah iyo dhulka sham dadkii deganaa dowladdii marka umawiyiinta wixii ka joogay ayaa dagaal baa dhex maray dagaalka waxaa lagu dilay saxaabigii sulayman ibnu sarud iyo ninka laha musiib ibnu najba ayaa lagu dilay ciidankooda waxaa la dhihi jiray walaalayaal ciidankoodii waa la jebiyey juyuushu tawaabiin ayaa la dhihi jiray juyuush attawaabiin ciidamada towbadkeenka sababtay ula baxeenna waxay ahayd walaalayaal waxay isu arkayeen reer kuufa in ay xusein ibna cali bayco la galeen kadibna ay keeneen dhulka ciraaq ay keeneen ballantiina ay kaga baxeen iyo khudlaan ay kula kaceen waana sidii dhabta ahayd weeye dabadeedna ay faraha ka qaadeen oo aanay waxba ka celinin oo dabadeedna sidaa foosha xunle loo dilay oo loogu dilay markaa karbala marka waxay u arkayeen inay sabab u ahaayeen inay ayagu keeneen wadankii caraaq ah, in ay keeneen xusein ibnu cali ayagaana keenay marka way ka shallowbeen way ka murugoodeen arrintii dabadeedna way surursadeen oo ciidankaasay samaysteen oo madax waxay ka dhigteen sulaymaan ibnu sarud dabadeedna isagana halkaas ayaa lagu dilay waqaca la odhan jiray markaa caynuwarda ayaa lagu dilay saxaabiga marka da'diisu waxay ahayd saddex iyo sagaashan sano ayay ahayd sagaashan iyo saddex ayay ahayd ayuu jiray markaa xilliga markii haddaba la dilay ninka la dhahdo sulayman ibnu sarud radi radiallahu canhu waxa uga dambeeyey oo naftiisa isagu iscaleema saaray ninka la dhahda almukhtaar ibnu cabdi athaqafi ninka la dhahda mukhtaar alkadaab ninka loo yaqaano wey mukhtaar walaalayaal jeelkuu ku jiray ama xabsiga ayuu ku jiray xilliga laakiin mukhtaar waxa uu la dhashay cabdillahi ibnu cumar ibnu khataab gabadh uu qabo ayaa waxay walaala yihiin oo iyadu gabadh saalixada wanaagsan ahayd ayaa waxay walaala yihiin ninka la mukhtaar deetana warqad buu usoo dirta subxaan allah cabdillahi bni cumar maadaamuu seedigiu yahay wuxuu dhahay waxaad igala hadashaa subxaan allah waxaad igala hadashaa cabdillahi bnu zubayr iyo markaa dadkii madaxda ka ahaa xilligaas magaalada kuufa dabadeedna ujeelkii baa laga sii daayay ninkan haddaba mukhtaar la dhaho ama mukhtaar athaqafi la dhaho waxay culimmadu sheegaan inuu sheegan jiray inuu nebi yahay sidii musaylamat alkadaab oo kale ayuu nebinimo sheegan jiray walciyaadu billah iyo ina shayaadiintu u timaado ama in loo soo waxyoodo walciyaadu billahi rabb alcaalamiin waxyaalo noocaasa ayuu sheegan jiray sidoo kale wuxuu sheegan jiray in maxamed ibnu lxanafiya in uu u xil saaray maxamed ibnu xanafiya waxaa dhalay cali ibn abi aalib ayaa dhalay oo waa xuseen walaalkii subxaan allah dabcan faatima may dhalin oo gabadh kale oo reer bani xaniifa ah baa dhashay markaas xanafiya baa loogu magac daray reer abtigii loogu magac daray maxamed ibn alxanafiya oo cali ibn abi aalib uu dhalay ayaa wuxuu ka been sheegay ama uu sheegtay ninkaasi inuu maxamed ibn alxanafiya u xil saaray in uu raadiyo aargoosigii xusein ibnu cali radi allahu kadibna markii la dilay sulaymaan ibnu sarud oo aynu sheegnay inuu isaguna uu raadinayay aargoosigii iyo dhiiggii xuseen ibnu cali dadkii ka dambeeyey uu raadinayay markuu sulaymaan uu geeriyooday sidoo kale waxaa geeriyooday xilliyadaas marwan ibn alxakam ninkii la odhan jiray oo aynu nidhi marwan madax baa laga dhiga waxaa caleema saaray ninkii la odhan jiray cubaydillah ibnu ziyaad iyo xusain ibnu numayr nimankii subxaan allah midna uu kacbada manjaniiqa ula dhacayay midna uu xusein ibnu cali uu dilkooda ka dambeeyey raggaasa isugu yimi waa inagii sheegnay oo dhulka sham ayay madax uga dhigeen marka ninkii marwaan ibnu reer bani umaya iyo dowladdii umawiyiinta isagaa madax u ahaa laakiin wax yar markii uu joogayba wuu dhintay subxaan allah isagina wuu dhintay sababta loo u dhintana waxa weeye baa la dhahaa waxaa jiray laba wiil oo uu ka dhintay ninka la dhahda yaziid ibnu mucaawiya oo khilaafada haye marka kolka mid wuxuu ahaa ninka la dhahdo mucaawiya ibnu yaziid ibnu mucaawiya isagu xilka isagaaba qabtay laba bilood markuu joogay ayuu dhintay kolka waxaa joogay niman kale oo u yaziid uu dhalay nin khaalid ibnu yaziid ibnu mucaawiya la dhaho ayaa markaa isaguna meesha joogay laakiin waxaa madax laga dhigay subxaan allah marwan ibnu xakam oo reer bani umaye xilliga ugu da'weynaa marka waxaa la dhahdaa marwan ibnu xakam baaw ilaahay baa inaga oge ayaa wuxuu wax ka sheegay ninka la dhahdo khaalid ibnu yaziid marwanna wuxuu guursaday yaziid ibnu macaawiya gabadh uu ka dhintay gabadhii uu ka dhintay oo oo khaalid hooyadii ahayd khaalid ibnu yaziid hooyadii ahayd ayuu guursaday subxaan allah deetana caydii wacaaye ama wax ka sheeg uu khaalid wax ka sheegay subxana allah khaalid ibnu yaziid ibnu mucaawiya wax ka sheegay ayuu kiina markaa hooyadii u sheegay hooyadiina markaa dhagar bay maleegtay ninkii marwan ibn alxakam waxaa dilay baa la dhahaa ilaahay baa inaga xaqiiqada ee barkin ayaa markaa subxaana allah naqaska ayaa lagu celiyey oo gabadhaas ayaa jaariyado kale u kaashatay deetana saasuu ku dhintay wallahu aclam ilaahay baan og lakiin riwaayooyinkaasi waa kuwa ay soo arooriyaan wallahu aclam ilahay baan inaga og kolku haddaba marwan ibnu xakam uu dhintay waxaa xilkii la wareegay nin uu dhalay marwan ibnu xakam oo la dhado cabdilmelik ibnu marwan wuxuuna qabtay oo madaxu noqday dhulkii shaam iyo masar oo soo gudagelaysa dhulka sham soo gudagelaysa markaa walaali ninkii kale markaa sulaymaan ibnu sarude isagu saxaabiga ahaana waa nagii sheegnay inuu dhintay waxaana iscaleema saaray oo mas-uuliyadda isi saaray ninkaynu nidhi waa mukhtaar alkadaab ama mukhtaar athaqafi ninka la idhaahdo ee ka been sheegay maxamed ibn alxanafiya inuu u xil saaray aargoosigii xusein ninkan haddaba mukhtaar alkadaab oo dee nebinimo sheegan jiray walciyaadu billah culammada waxay tilmaamaan ama axaadiista qaar bay tilmaamaysaa sida asma bintu sadiiq asma bint abi bakr radi canhu radia canha ay sheegayso inuu kam inuu yahay xadiidka nebigu cidda uga jeedo wuxuu dhahay rasuulku alayh salaatu wasalaam yakhruju min thaqiif reer bani thaqiif waxaa kasoo baxaya kadaabun wa mubiir beenaale iyo subxaan allah mid dulmi badan oo gardarro badan oo xaqdarro ah marka beenaaluhu waxa weeye mukhtaar alkadaab waa ninka markaa nebinimada sheeganaya ama sheeganaya in waxyuu yimaado waa mukhtaarkaas weeye mubiirkuna waa xajaaj ibnu yuusuf athaqafi waa labada nin weeye oo labada ninba ay dhib badan ay geysteen laakiin mukhtaar camalada uu la yimi iyo falka uu la yimi waxay ahayd wuxuu ka aargoostay guud ahaan dadkii ka dambeeyey qatalata xusein dadkii dilay xusein ibnu cali uu ka wada aargoostay subxaan allah waana ninkii ugu horreeyey tashayuca ama shiicanimada soo la soo ifbaxay ayuu ahaa walciyaadu billahi rabbialcaalamiin yacni nebigeenu calayhi salaatu wasalaam walaalayaal wuxuu tilmaamay ina allaha la yu'ayidu hada diina birajuli lfajir nin xun ayuu ilaahay ku taageeri karaa subxaan allah diinta islaamka uu ku taageeri karaa ninkan wax fiican uu qabtay marka dhan laga eego oo ah wuxuu laayay raggii ka dambeeyey dilkii xusein ibnu cali laakiin isaga shakhsiyaddiisii walciyaadu billah ayaa ahayd marka mid wax kasii yihiin iyo been uu ku darayey iyoynu sheegan jiray waxibaa i yimaadaya iyo waxii lamidka walciyaadu billahi oo rabbi alcaalamiin sidoo kale allah subxaana watacaala waa lahaa wakadalika nuwalli bacd alaalimiina bacdan bima kaana yagsibuun qofka daalimka ah ama subxaan allah dulmiga la yimaada ilaahay wuxuu ku sallidayaa daalim kale oo ka daran isaga barhkoodba barhka kale ayaa laysu xil saaraya daalim haddaad aragtid mid isaga ka daran unbaa subxaan allah alla ku sallidaa nimankii daalimiinta ahaa ee cubaydillahi ibnu ziyaad ee daalimka ahaa ee ka dambeeyey dilkii markaa xuseen ibnu cali waxaa lagu salliday nin isagiiba ka daran oo la ydhaha mukhtaar athaqafi ninkan bal haddaba qaabku u galay qatalat alxusein aanu feerin wuu dabagalay markaa ciidan buu samaystay oo magaalada kuufa ayuu joogay subxaan allah wuxuu dilay markiiba ninka la idhahda shamir ibnu diljawshan haddaa xasuusataan shamir ibnu diljawshan waa odaygii subxaan allah nidhi macangeg ayuu ahaa nin hadal adag ayuu ahaa waana ninkii faray in la dilo xusein ibnu cali ama kula teliye cubaydillahi ibnu ziyaad inuu qaato in in amarkiisa la qaato waa ninkii kula teliyey kan waa la dilay subxaan allah isaga waa la dilay oo qatalatulxusein ayuu ka mid ahaay mukhtaar ilkadaab ciidankiisii baa dilay sidoo kale wuxuu dilay ninkii la dhado khawla ibnu yaziid alasxaabi oo aha ninkii xuseen ibnu cali madaxa ka gooyey subxaan allah kaana way dileen sidoo kale cumar ibnu sacad ninkii la odhan jiray isagana waa la dilay oo isaguna ciidanka madaxu ahaa kolkii markaa xuseen ibnu cali la dilay waxaa kaloo ay dileen cubaydillaahi ibnu ziyaad laftigiisi madaxdii ra'sulfitna meeshii fitnaduba ay ka timi iyo go uu ka yimi oo cubaydillaahi ibnu ziyaad ninkii la odhan jiray isaguna dhulka shaam ayuu joogay deetana weerar buu kusoo qaaday magaalada kuufa uu kusoo qaaday mukhtaar baa wuxuu u diray ciidan uu hogaaminayo ninka la dhada ibrahim ibn ashtar annukaci ashtar annukaci haddaa xasuusataan waa ninkii cali ibn abi aalib safkiisa ahaa subxaan allah wiil uu dhalay oo ibrahim ibn ashtar annukaci laodhan jiray ayaa madaxu ahaa ciidamo aad u tiro badan ba ay shaamiyiintu ama ahlu shaam ay wateen e, waxaana hogaaminayay cubaydillahi ibnu ziyaad ibrahim ibn ashtar annukaci oo isna kuufo ka yimi waa la isgalay e, subxaan allah waxaa guulaystay ciidankii ibraahim ibn alashtar annukhaci dabadeedna wuxuu ibraahim ibn alashtar uu dilay cubaydillahi ibnu ziyaad ninkii markaa subxaan allah ee ka dambeeyey dilkii xusein ibna cali sidaas ayaa lagu dilay subxaan allah dabadeedana ninkii lo odhan jiray mukhtaar alkadaab wuxuu waraaqo u qoray ama uu farimo u diray maxamed ibn alxanafiya oo isagu ahaa markaa dee xuseen ibn cali walaalkii ahaa maxamed ibn cali eh, radi allahu canhu waraaq u diray iyo fariimo uu sheegayo in raggaas eh, madaxda ka ahaa fitnadii lagu dilay dilkii xuseen ibn cali in uu laayay oo la leeyahay fariintaas subxaan allah maxamed ibn xanafiya kamuusan jawaabin leanno dadku way garanayeen inuu kadaab yahay ama beenaale uu yahay walaalayaal ninkan wuxuu lasoo ifbaxay waxaa loo yaqaana atashayuc ama shiicannimada markii ugu horreysay ee shiicannimadu ay soo ifbaxdo dabcan maraaxiil kala duduwan bay shiicanimadu ay soo socotay ninkii la odhan jiray cabdillah ibnu saba alyahuudiy ha bilaabo oo sabaiyada iyo wixii lamidka ha bilaabanto laakiin qolyihii ugu horreeyey waxay ku bilaabantay subxaan allah tashayucaas lifarat xusein ya lifarat lxusein ayay ku bilaabantay yani waa in loo soo aarguda xusein ibna cali marka shiicada haddaad dhegaysatid xata alaan ya lifarat alxusein weli way qaadaan wayna akhriyaan ayadoo xataa qatalat alxusein la laayey oo mid kastaba masiirkiisu uu noqday sidii uu u dilay subxaan allah xusein ibna cali ama dadkii ka dambeeyey xusein ibna cali sifadii ay ku laayeen ayaa mid walba uu ku dhintay oo masiirkeedu uu ahaa haddana ilaa iyo hadda subxaan allah waan u jeedinaa inay shiicadu waxa akhriyaan marka ninkan wuxuu la soo ifbaxay tashayuca iyo shiicanimada wuxuuna ahaa hoosta ka qarsanayey ayuu tilmaamayaa ibnulkathiir raximahullah alkahana falalow iyo sixir walciyaadu billah hadda ka horna wuxuu tilmaamay ibnulkathiir raximahullah inuu ahaa intaanu shiicanimadan iyo waxaan aanu bilaabin ama aanu inoo barbilaabin oo lasoo ifbixin sheekadan wuxuu ahaan jiray naasibi naasibigu waa dadkii necba cali bn abi aalib kolka cali bn abi aalib waabu necba subxaan allah haddana mar qura ayuu shiica isu rogo yidhi cali bn abi aalib iyo xuseen baan u gargaaraya subxaan allah walaa xawla walaa quwata ila billah ilaahay baana inaga og ninkaa masiirkiisii ilaahay baana inaga og walow ay buunbuuniyaan shiicadu oo ay subxaan allah maanta aynu ognahayna filimaano waaweyn filimaan eh, khataroo malaayiin lacaga ay ku baxday inay ku bixiyaan yani magiciisa in la buunbuuniyo walaalayaal haddaba ninkii eh, markii la dilay dadkii ka dambeeyey qatalat alxusein ayaa magaalada kuufa waxa loo soo diray eh, nin la dhahdo muscab ibnu zubayr oo ay walaalahayn cabdillahi ibnu zubayr muscab baa subxaan allah isaguna wuxuu qabsaday waddanka ciraaq ayuu qabsaday wuxuuna dilay islaam mukhtaar alkadaab ama mukhtaarkii beenaalaha ahaana waa la dilay subxaan allah magaaladii kuufana ah, iyo basre guud ahaan ciraaq oo dhanna waxaa gacanta ku dhigay cabdillahi ibni zubayr dowladdiisii waxaana madax ka ahaa cabdillahi ibni zubayr ninkana walaalayihiin la dhaho muscab ibni cumayr xilligaa waxaa jirtay markaa walaalayaal afar qolo ama afar dowladood ama afar calan ayaanu kusoo koobi karnaa xilliga bal u fitnadu heerka ay gaadhsiisnayd waxaa jirtay calan ay lahaayeen xaruuriyiintu xaruuriyiintu waa khawaarijtii kasoo horjeesatay cali ibn abi aalib ayaa xaruuriyin sidoo kale logu yeedha kuwaasi calan bay lahaayeenoo si gaar ah ayay u dagaalamayeen oo cid walba kasoo horjeedeen sidoo kale waxaa jirtay qolyo iyaguna tashayuca markaa bilaabayoo oo uu xilligaas markuu mukhtaarkaasi uu dhintay iyaguna caleema saaray ninka la dhado maxamed ibnu alxanafiy oo iyaguna shiicanimadii xilligaa bilaabay dabcan waa intaanay kufriga iyo gaalnimadani gelin laakiin subxaan allah xilligaas markaa bilaabay sidoo kale walaalayaal waxaa jirtay calan kale oo uu hogaaminaya ninka la dhado cabdilmelik ibnu marwan waana dhulka sham ayuu isna madax ka ahaa oo aabihii marwan ibnu xakam ayuu uga dambeeyey iyo dowladdii markaa cabdillaahi ibnu zubayr oo xil markaa ama xilligaas yacni meelaha ugu waaweyn haysatay dhulka xijaas guud ahaan iyo dhulka ciraaq oo dhan haysatay marka sanadkii koob iyo toddobaatanaad ee hijiriyada ayaa ninkii dhulka sham haystay cabdilmelik ibnu marwan la odhan jiray ayaa wuxuu soo weeraray magaalada kuufa oo uu joogo muscab ibnu zubayr uu joogo marka waxaa iswajahay reer sham iyo reer kuufa ayaa mar labaad iswaajahay subxaan allah reer kuufa waxaa hogaaminayay muscab ibnu zubayr oo ay cabdillahi ibnu zubayr walaala yihiin iyo ninkii la odhan jiray ibrahim ibnu ashtar annuqaci nimankaas labada nin baa hogaaminayay subxaan allah waa la dagaalamay ugu dambayn reer kuufa waa laga roonaaday waana la dilay muscab ibnu zubayr iyo ibrahim ibnu ashtar annuqaci labadoodiiba waa la dilay reer shamna waxay qabsadeen dhulka ciraaq bay qabsadeen subxaan allah markii ciraaq la qabsaday ninkii cabdilmelik ibnu marwan loodhan jiray oo sham dee madax u ahaa oo ciraaqna qabsaday xilliga ayaa qabaa'iladii ay u soo wafdiyeen oo yimaadeenoo ay baycadii la galeen markaa oo khaliif ay baycad haddaad maqashid yani khaliif bay ka dhigeen wey ama madax bay ka dhigteen markii haddaba la dilay ninkii muscab ibnu zubayr loodhan jiray ee lala wareegay waddankii ciraaq ee cabdillahi ibnu zubayr laga qabsaday dhulkaas ayaa cabdilmalik ibnu marwan ba haddana wuxuu dadka ku booriyey in ay la dagaalamaan cabdilaahi ibnu zubayr oo jooga magaalada maka subxaan allah oo welibana xisaar lagu qabtay oo go'doon markaa dadkii way diideen ama cid u jawaabta waa la waayey waxaa jawaabay ninka la idhaahdo xajaaj ibnu yuusuf athaqafi xajaaj baa yidhi aniga ida wuxuu leeyahy amiirulmuminiin oo dhegayso riyaan ku riyooday buu yidhi aniga oo markaa subxaan allah dilaya cabdilahi ibnu subayr ee aniga ii dir buu yidhi cabdilahi ibnu subayr make ii dir anaa xisaar ku qaban iyo go'doon iyo markaa iskuweer ka qaban magaalada make subxaan allah ciidan baa lagu daray fara badan xajaaj ibnu yuusuf iyo ciidankiisii waxay tageen magaalada maka go'doon bay ka qabteen marka oo go'doonkaas magaalada maka iskuweer baa laga qabtay waxaa laga qabtay marka cabdilahi ibnu zubayr oo magaalada maka jooga subxaan allah iyo ciidankiisii wixii ka joogay marka waxaa la tilmaamaa walaalayaal xajaaj ibnu yuusuf waa ninkii dhaalimka ahaa weye waa nin aad u xaq yani gardarro badan ayuu ahaa ilaahay baan ka magan galne fitnooyin badanna meesha dheliyey ayaa wuxuu adeegsaday ma kacbada u adeegsaday subxaan allah manjaniqi iyo markaa madaaficdii lagu turiyey kacbada subxaan allah wuxuu haystay shan manjaniiq ama shan madfac oo meelo dhaadheer gaadhaya ayuu haystay dad badanna wuu ku laayey subxana allah dadkii deganaa magaalada maka magaalada maka waa xaram weeye waa mamnuuc bay ka tahay in lagu dagaalamo sidoo kale magaalada madiina waa mamnuuc bay ka tahay subxaan allah in lagu dagaalamo waa xaramkii oo waa meel la xarumeeyey oo la xarimay in dhib ay ka dhacdo subxaan allah marka u fiirso markaa dhiiranaantooda walciyaadu billahi rabbi alcaalamiin wuxuuna dadkii u diiday markaa cuntadiibu xajaaj u diiday subxaan allah reer maka biyaha zamzamka ah iyo ceelka mooyaane wax kale maysan cabaynin xilliga manjaniiqa haddaba markii uu tuuray sheeko cajibi baa lasoo arooriyaaye waxaa la dhahaa manjaniiqa markii lagu tuurayey ayaa waxa yimi sawaaciq yacni danab baa xagga samada ka yimi iyo hilaac iyo onkod baa markeliya isku darsamay dabadeedna manjaniiqii codkiisii yani madfaca codkii mad markuu saa u tuuraan subxaan allah cod waxa ka codkoodii uu ka weynaaday codkii markaa hilaacii iyo onkodkii iyo marka danabkii ayaaba ka awood batayo wuxuu ka laayey reer sham wuxuu ka laayey danabkaasi wuxuu ka laayey labiyo toban nin marka reer sham way cabsadeen waxay is dhaheen xaramkii aad manjaniqa ku tuuraysaan aawadeed baa laydin haysta xajaaj wuxuu dhahay waa reer sham oo dhegaysta buu yidhi ha cabsanina hana werwerina danabkan inagu soo dhacay buu leeyahay inagoo keliya inagu mudhicine kuwaas cabdillaahi bni zubayr ciidankiisaba uu ku dhacay subxaana allah in yar markii la joogayba waxaa la maqlay cabdillahi bni zubayr ciidankiisa isaguna leh ama laga sheekeeyeyna uu danabkaasi iyaguna uu waxyeeleeyey kaasuu yidhi bal fiiriya maxaan idinku yidhi marka adigu way iska ruxmayeen oo way iska garirayeen reer sham maadaama ay xaramkii ilaahay subxaan allah ay manjaniiq ku tuurayeen dabcanna dee raggu rag isku dhigmama xajaaj iyo cabdillaahi ibnu zubayr ma rag isku dhigmaba midna waa saxaabatu saxaabiyu rasuulillaahi weeye midna waa ninkaa daalimka ahe la yaqaano dee dadku dad isu dhigmaya ma aha walaalayaal calaa kulli xaal waxa dhacday haddana iyagoo meesha manjaniqi ka tuurtuuraya ayaa saaciqa timi danab ayaa yimi wuxuu ku dhacay oo uu burburiyo uu gubay mid ka mida ah madaaficdii ay haysteen iyo manjaniiqii ay haysteen reer sham iyo ninka la dhado xajaaj ibnu yuusuf markaasi haddana sii kurbadeen reer sham wuxuu dhahay arrin cajiiba ah. wuxuu dhahay ninkii markaa xajaaj ibnu yuusuf la odhan jiray war dabkan idinku soo dhacay maaha buu yidhi cadho laydin qabo maya ee waa raalli ahaansho laydinka yahay buu yidhi miyaydaan ogeyn dadkii berigii hore idinka horreeyey marka ilaahay raalli uu ka noqdo dab xagga samada ka iman jiray deetana qurbaanka ilaahay loogu dhowaanaya ayuu cuni jiray subxaanaa uu qaadi jiray oo uu gubi jiray marka dabka idinku soo dhaca maha cadho ilaahay waa raalli ahaansho waa qurbaan <laughs> laa xawla walaa quwata illa billah ayuu akhriyey ninkii la odhan jiray xajaaj ibnu yuusuf athaqafi walaalayaal xusaarkaasi mudduu socday goodaankaasi magaalada maka ilama iyo cabdillahi ibni zubayr dadkii ciidankiisii ilaa toban kun oo nin ay isdhiibeen oo xitaa caruurtiisii cabdillahi ibni zubayr uu dhalay sida xamse ibnu cabdillaahi iyo markaa khubayb ibnu cabdillaahi ay xataa iyagii isu dhiibeen ninkii loodhan jiray xajaaj ibnu yuusuf athaqafi dabadeedna walaalayaal ciidankiisii dee waa yaraaday oo ciidan yar ayuu noqday ninkii cabdillahi bn zubayr lo odhan jira radi allahu canhuma wuxuu u aaday hooyadii buu tegey hooyadii islaan aad u weyn bay heda waayeeda xilligaa way noolayd waa asma bint abibakr abibakr baa dhala waa asma data nitaqin radi allahu canha arda geesyadna way ahayd boqol sano iyo dheeraad bay jirtay ilig keliyana kamu dhicin xilligaa bal u fiirsada marka marka hooyadii buu yimi markaasuu yihi iiga warran maa ra'yuki hooye ii sheeg bal aragti maxaa maxaad ra'yigaaga bal ii sheeg marka waxay tidhi dhegayso haddii aad xaq ku sugan tahay cabdillahi zubayrow oo dadkana aad xaq ugu yeedhaysid ku samir bay ku tidhi ku samir bay ku tidhi wixii ay saxaabadaadii ama dadkii adiga kula saaxiibka ahaa ay ku dhinteen haddaad laakiin dadka ugu yeedhaysay adduuniyo taas way xumaatay buu yidhi falabi'sa cabdunanta addoon aad u xun haddaad dadka adduunye ugu yeedhaysid ahlagta nafsaka naftaadii halaagtay wa ahlagta miman qutila macaka sidoo kale waxaad halaagtay dadkii kale ee adiga ku geeriyooday awgaa iyo askartaadiina halaagtay hadday wixiiba adduunye ka ahay deetana waxay tidhi haddaad xaq ku sugan tahay cabdillahi bni subayrow waxa ku dhaantabay bay inaad isu dhiibtid ama aad caruur yaryar oo khilimaani bani umaya isu dhiibta caruur reer bani umaya waxa ku dhaanta dilka ku dhaama bay tii dabeetana cabdillahi bni wuxuu yidhi haadiya wallahi ra'yi ilaah baan ku dhaartay waa kan ra'yigaygii buu yidhi hoy ilaah baan ku dhaartay ra'yigaygii waa kaas ayuu yidhi adduunyada ma jecli buu yidhi ilaah baan ku dhaartay adduunye ma jeclayn waxa kan soo saareen dadka ula dagaalamayna waxay ahayd buu yidhi anigoo u cadhooday buu yidhi xurmada ilaahay meelihii ilaahay u xurmeeyey oo layska xalaashanayo subxaan allah ayay iga ahayd buu yidhi waxaan jecelahay buu yidhi inaan kuu sheego ra'yigayga wuxuu yidhi markii aad adiguna sidoo kale ra'yigayga aad ii sheegtay waxay ii kordhisay arrintaasi subxaan allah basiira aragtidii bay ii kordhisay oo iimaankii bay iisii weynaysiisay marka wuxuu ihi dhegayso waxbaan kuu sheegaya haddii aan geriyoodo yani ku murugo gelinin buu yidhi ilaahayna subxaana watacaala waxaad weydiisataa inuu alle subxaana watacaala arrintaada aad u bandhigto arrintaas alle u bandhig buu yidhi maxaa yeelay wiilkaagu weligii wuxuu yidhi wax dembiya ama munkara lamu imanin oo cabdillahi bni zubayr waa saxaabiyu rasuuliillah radi allahu canhu munkar lamu iman buu yidhi walaa camala bifaxishatin qad faaxishayo xumaanna weligii lama iman sidoo kale xukunka ilaahayna kama ordayin sidoo kale weligeyna yacni qof aan magangelye siiya ama ammaan siiye maan ballan burinin n wuxuu dhahay sidoo kale qof muslim ahna eenu dulmi kulama kicin xitaa iska dhaaf muslimkii qof mucaahide oo gaal aha oo yacni dadka muslimiinta ku hoos mucaahido ballan isagana nala galay dulmi kulama nankacan iyo gaaddarro wuxuu kaloo tilmaamaya dadkii anigii shaqayn jiray cumaashayda ahdama barasaabiyadayda hadday dadka dulmi kula kacaan arrintan waan ka reebi jiray buu yihi raallina kamaan ahaan jir wuxuu leeyahay arrintan aan kuu sheegayo ma aha in aan naftayda ku taskiyeynayo ama naftayda aan ku daahirinayo ee keliya waxaan kugu sheegayaa buu yidhi si aad u dhegaysatid subxaan allah tacsidayda ayaan kugu sheegayaa buu yidhi marka wuxuu yidhi jazaak allahu khayran ya ummi khayr allaha ku siiyo فلا tadaci ducaa qablu wa bacd lii ee hayga ilaawin markaa subxaan allah ducada iminka iyo hadhow kadibba insha allah haddii lay dilo marka hooyadii oo ahayd dee asmaa bint abi bakr الله allahu canha daatan nidaaqayn ilaahay raalliha ka ahaaday iyadiyo aabaheedbe ayaa waxay tidhi allahuma arxam ilaahay wayadaaba uga markhaati kacayso saxaabiyad weyn ahayd oo qaaliya islaan weynoo da ah boqol iyo jaar jeer allahuma arxam bayt ilaahay ou naxariiso duula e, dalika alqiyaam e, salaatuleilkii aadka u dhayrada uu tukan jiray xilliga habeenka uu tukan jiray iyo oohintii uu ooyi jiray ilaahay iyo haraadkii faraha badanaaya uu haraadanaan jiray uu soomi jiray iyadoo qoraxdu ay kulushahay magaalada madiinaya maka uu ku soomi jiray sidoo kale alla ugu naxariisa bay leedahay oo ixsaanfalkii e, uu ixsaanfali jiray aabihii zubayr ibn alcawaam iyo aniga oo hooyadii ah oo asma bint abibakara ayay tidhi marka way u ducaysay asma bint abibakar wiilkeedii ayay u ducaysay oo ay leedahay rabbiyo waxaan doonaya inaad cabdilaahi aad nagu kulansiisid ama aad ka dhigtid saabiriinta thawaab asaabiriin ashaakiriin dadka saabira iyo dadkii alle u mahadana abaalmarkooda kale ayaan ku weydiinayn markaasay tidhi wiilkaygiiyo soo dhowo marka uu soo dhowaaday kadibna way dhunkantay way markaa qorta isdhaafsadeen oo subxaan allah e, xabadkii ayay saa ugu soo qabatay wiilkeedii si ay u sii sagootiso subxaan allah wayna indhabeeshay markaasoo dee way indhadaraysay allahu u naxariistee dabadeedna waxay aragtay yacni markii ay e, qabatay wiilkeedii ayaa waxay dareentay dirci uu sito markaasay tii waa maxay dircigani waxay yidhi waa dircigii aan ku dagaalamay waxay tihi maya maaha kani bay tidhi dharka uu gashto qofka doonaya inuu shahaado qaato waxay tidhi iska saar dircigan oo saraawiil gasho surwaal gasho subxaa marka oo gacmahagana yani gacanta haddana laabo oo maradiis gacmaha soo laabo subxaan allah oo ragga iska celi bay ku tidhi subxaan allah marka gabadh geesiyada bay ahd radi allahu canha warda gabadh iyadoo toban jira wajahday abujahl abujahl ra'sulkufri gaalada madaxdeedoo dhan iyadoo cashara sanawaat ama wax ka yara subxaan allah ayay wajahday subxaan allah waaynu ka sheekayn doonaa haddii alla ka dhigo oo haddii aynu mar aynu wakti u hel waxaa dhacday walaalayaal cabdillahi bn zubayr marka surwaal buu gashto wuxuu ugu talagalay inaanay cawradiisii yani muuqanin haddii la dilaba subxaan allah waxay xasuusisay markaa in haddii uu dhinto subxaan allah cabdillahi bni zubayr in uu la kulmi doono aabihii zubayr bn alcawaam xawaariyu rasuulillah xawaarigii rasuulka ilaah zubayr bn alcawaam iyo awowgii abibakr asidiiq asidiiq alakbar sidiiqi weynaa allah naxariistii jannaha ka waraabiyo raallina allaha ka aado iyo habaryartii caaisha bintu sidiiq allahu akbar iyo ayaydii safiya bintu cabdilmuطalib radi allahu canh bal u fiirso markaa nasabka iyo dhalashada ninkaas cabdillahi bn zubayr qoyska uu ka soo jeeda waa qoys mid kastaaba subxaan allah baal dahaba uu ku leeyahay islaamka iyo muslimiinta walaalayaal markaa way isi sii sogootiyeen cabdillahi bn zubayr iyo markaa hooyadii asma bintu abi bakr radi allahu canha cabdillahi ibni zubeer uu soo baxay kolka cabdillahi ibni zubeer da-diisu waa toddobaatan iyo saddex sano jir wey waa nin waayeela hooyadiina dee waa islaan weyn oo inaga sheegnayna boqol iyo dheeraad ay jirto xilliga masaajidkuu galay beytka ilaahay wuu ku tukaday subxana allah ilaahay buu ku bariyey subxaana wa tacaala oo wuxuu akhriyey suuratu nuun ayuu xaraf xaraf u akhriyey habeenkii oo dhan buu tukanayay subxaana allah habeenkii wuxuu ku riyooday riyo waa uu ka sheekeeye uu yidhi waxaan arkay samadii oo furantay oo marka aan galay marka wuxuu yidhi subaxii markii uu dadkii isaga la socday saaxiibadii ahaa uu sheegay wuxuu yidhi maanta waa lay dilayaa buu leeyahay ama beritoole waa lay dilayaa oo xalay waxaan arkay buu tilmaamayaa in samadii ay ii furanto markaa lay geliyey subxaan allah waxaa la tilmaama ila cabdillah bni zubayr waa geesi weyn ayuu ahaa radi allahu canhu kun nin ayuu la dagaalamayey baa kun nin ayuu la dagaalamayey nimankii dee xajaaj ibnu yuusuf ciidankiisiiba magaalada maka soo galay oo manjaniiq madaaficdii xilligaa la dhacayay subxaan allah ugu dambaynna wejiga ayaa nabar laga soo gaadhsiiyo dhiiggii markii uu arkay ayaa subxaan allah uu dagaalamay marka manjaniiqii dhagxaanta kulul soo tuuraya ayaa dhagax weyn baa kusoo dhacay oo manjaniiqaasu soo tuura dhabarka kaga dhacay wuu kufay marka way kusoo ordan way dileen waa la dilay saasuu ku shahaadada ku qaatay radia allahu canhu wa ardaah geesigii muslimiinta cabdillaahi ibnu zubayr ilaahay naxariistay janno ha ka waraabiyo allana subxaana wa tacaala raalli ka noqday isagii aabihii habaryartii ayaydii subxaan allah iyo awoogii abibakr asidiiqa maantoodba walaalayaal asmaa bint abibakr waxa ay ogaatay in wiilkeedii u dhintay in wiilkii uu dhintay cabdillahi bnu zubayr radi allahu canhu uu geeriyooday kolka waxay wajahday xajaaj ibni yuusuf oo dhaalim ahaa dee eh, nin aad u dulmi badan oo dulmi badan geystay ahaa ayay wajahday subxaan allah oo dadku ay ka cabsan jireen xajaaj ibni yuusuf waa laga cabsan jiray subxaan allah marka waxay tidhi waxaa tahay bay tidhi nebigu wuxuu noo sheegay calayhi salaatu wasalaam in reer thaqiif reer thaqiifna waa xajaaj ibnu yuusuf qabiilka uu kasoo jeedo waa xajaaj ibnu yuusuf athaqafi banar markaa reer thaqiif waxaa ka baxaya markaa kadaabun wa mubiir beenaale iyo markaa dhaalim beenaalihii aragna bay tidhi oo mukhtar alkadaab weeye mubiirka iyo qofka gardarrada badan iyo dhaalimkuna waa adiga bay tiri shakigama kaa jiro subxaan allah markii wiilkeeda la dilay shan maalmood kadib ayay iyaduna geeriyootay ilaahay naxariistii janno ha ka waraabiyo walaalayaal silsiladii markaa cabdillahi ibnu zubayr radia allahu canhu ardaah waxa weeye tasjiilkii ugu dambeeyey ayuu kani u yahay iyo duubistii ugu dambeysay silsiladdaa haddaba walaalayaal maxay ka warramaysa silsiladaas oo ka kooban markaa koob iyo tobankaas duub cajiladoodka kooban subxaana allah waxaynu kaga warramaynay axdaati ilfitan fitnooyinkii dhex maray muslimiinta subxaan allah ayaynu kaga warramnay oo waxoogaa aynu ka tilmaamnay ama macluumaad iyo tafaasiil aynu ka bixinay waxaynu sheegnay fitnooyinkaasi meeshay ka yimaadeen asalkeedu oo ahayd mar dilkii la dilay u fiirsado dulmigu subxaana allah ama qofku markuu gardarro iyo xaqdarro dadka uu kula kaco fitna ayaa ka dhalatay fitnadaasi waxa aabba u ahaa amaanu odhan karna waxaasoo fitna waxaa dhalay dilkii loo geystay cuthmaan ibna cafan the nuurayn khaliifatu rasuulillah khaliifka rasuulka ilah cuhmaan ibna cafan dilkii loo geystay sida xaqdarada dulmiga loogu geystay subxaan allah ayaa ka dambeysay waxaasoo fitnooyin ay muslimiinta dhex martay subxaan allah waxaan kaloo barannay oo wax ka yani silsiladaanu ku barannay caqiidooyinka iyo waxyaalaha rumaysan yihiin khawaarijtu waxyaalaha rumaysan yihin billah oo ay yihiin dad markaa cibaado badan subxaan allah oo cibaadadeedu aad xaqiraysid adigu salaadaada iyo qur'aan akhrintaada aad xaqiraysid laakiin cilmigu iyo fiqigu uu ku yaryahay waxaan kaloo aragnay tashayuca iyo shiicanimadu meeshii ay ka bilaabantay subxaan allah iyo ninkii mukhtaar alkadaab la jiray iyo hawlihiisiiba waxbaynu ka tilmaamnay waxaan kaloo wax ka tilmaamnay masiir adaalimiin masiirka iyo cirib dambeedka qofka daalimka ah cidhig dembeedkiisu waa mid xun u fiirsa qatalata cuhmaan dadkii dilay cuhmaan ibnu cafaan dhammaantood iyaguna waxay ku dembeeyeen dil ku kastaoo ka qayb galay dilkii cuhmaan ibnu cafaan oo khawaariji ahaa waa la dilay isagana sidoo kale shaksi kastaoo ka qayb galay dilkii xusein ibnu cali isagana masiirkiisu wuxuu noqday dil laa xawla walaa quwata ila billah masiirka daalimka iyo markaa cidhig dembeedkiisu waa sidaa arrintaana waynu ku baranay sidoo kale silsilada waxaynu ku barannay aqoon-yahankii weynaa caalimkii weynaa alimaamu alfaadil imaamkii weynaa caliy bna abi aalib cilmigiisii iyo fiqigiisii iyo qaabkuu wax u xallin jiray radia allahu canhu waardaah ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo sidoo kalena alla subxaanahu wa tacaala raalliha ka noqdee waxaan kaloo wax ka barannay ijtihaadkii ay ijtihaadeen zubayr ibn alcawaam iyo talxa ibnu cubaydilah iyo mucaawiya ibn abi sufyaan dadkaasi saxaabadii rasuulka ridwaan ullahi calayhim ayay ahay waana ahlilijtihaad ahlna way u yihiinoo way u qalmaan inay ijtihaadaan laakiin qof kastaaba hadduu maalin inuu soo fadhiista meeshoo dhananigu ijtihaad baan la imanaya subxaan allah anta lasta biahli baan lanahay ehel uma tihid zubayr ehel buu ahaa waa saxaabiyu rasuulilah waana xawaariyu rasuulilah dalxa ehel buu ahaa oo waxa weeye waa xawaariyu rasuulilah waana talxat alkhayr talxat alfawaad weeye radi allahu canhu subxaan allah saabiqiintiina ka mida mucaawiya bn abi sufyaan waa saxaabiyu rasuulilah subxaan allah raggaasi marka wixii ay ijtihaadeen ay la yimaadeen subxaan allah ilaahay subxaana watacala uu ka abaal haddii marka ay asiibeen laba jeer haddii ay asiibeen laba jeer baa la abaal haddii ay qaldameenna hal mar baa la abaal marin way ijtihaadeen ehelna way u ahaayeenoo way ijtihaadeen iyagu ridwan ullahi calayhim sidoo kale waxaan aragnay walaalayaal mashaakilka ay keento shura la-aantu ashura ashura waa maxay waa wada tashiga waa wadatashiga ama golaha wadatashiga iyo muslimiintu ciddii ay madax ka dhiganayso in ay xor u noqoto haddii arrintaasi ay dhici weydo dadkii muslimiintu ay xor u noqon waayeen in ay doortaan doorasho xaq xalaala ah ay dhaci weydo mashaakilka o dhan halkaasi ka imanaysaa subxaan allah marka diinteennu walaalayaal waa diinta markaa xorta waa diin qofku wuu xor yahay subxaan allah haddii arrintii ay boqortooyo noqoto oo la kala dhaxlo ama arrintu sidan iyo sidan isu rogto mashaakil iyo fitnooyin unbaa dhacaysa leanno dadkii kale xornimadoodii baa meesha laga qaaday iyo xaq ay leeyihiin shacabku iyo dadka muslimiinta ay leeyihiin oo ah in ay doortaan cidda madaxda uu ah subxaan allah loona ogolaado markaa in ay eh, baycada ay la galaan madaxda muslimiinta iyo marka imaamiyadooda iyo marka subxaan allah khulafadooda marka maxaynu ka faa'iidaynaa silsiladan faa'iidada koowaad waxa weeye walaalayaal qofka aan cilmi sharciya lahayn waa faa'iida taasi qofka aan cilmi sharciya lahayn cilmi sharciya yani cilmi diineed aan lahayn fiqi ha noqoto xadiid ha noqoto qur'aan ha noqoto tafsiir ha noqoto subxaan allah cilmi diiniyaan lahayn sidoo kale taariikhda islaamkana waxbaba ka garanaynin oo aan si fiican waxba usoo baranin yadillu hada wuu baadiyoobaya kaasi wuu baadiyoobaya oo waddo qaldan iyo jid qaldan ayuu raacaya walciyadu billahi oo rabbi alcaalamiin marka cilmi darrada iyo jaahilku waxay kaa tuuraysaa jar bay kaa tuuraysaa sida khawaarijdii oo kale khawaarijtaynu sheegaynay subxaan allah ee alimaam cali ibn abi aalib eena la dagaalamaysay kasoo horjeeday imaam cali dabcan waxay ahaayeen dad cubaad ah oo salaada tukada qur'aankana akhriya subxaan allah laakiin mas'ala fiqhiya yacni arrin fiqiya waxba kamay geranayn axaadiista qaarna wax badan kamay garanayn subxaan allah marka waxyaalo qaldan bay isu fatwoodeen marka faa'iidada koowaad waxa weeye muhiimad in ay tahay ahmiyad weyn ay leedahay inuu shaksigu uu barto cilmiga sharciga inuu barto cilmiga taariikhda islaamka iyo siyarka uu barto si uu uga fogaado marka wadooyinka qaldan iyo dadka isaga qaldaya subxaan allah uu kala sixi karayo subxaan allah sidoo kale waxayna wax ka faa'iide ah faa'iido inoo noqon karaysa walaalayaal in mar walba marka diinta aad laisku adkayo alquluwu fi diin diinta haddii aan isku adkayno subxaan allah ama wax lagu xadgudbo amaan odhan karayna subxaan allah lagu talax tago si aad iyo aad loogu talax tago arrintaasi mararka qaarkood inay keento xitaa kufri gaalnimo ay keento walciyadu billah ama faasiqnimo iyo fusuuqnimo ay keento walciyadu billahi rabi alcaalamiin marka diinteena waa diin dhexdhexaada oo tawasut ah bayn alifraati watafriid yacni in laga gaabiyo diintana looma baahna in hal shay lagu talax tagana looma baahno oo lagu xadgudbo si xadgudub ah loola yimaadana taasina meesha ma taallo oo ma bannaan sidoo kale waxaa faa'iidooyin oo ah wabaynu tilmaamnaye haddii aanay muslimiintu si xor ah oo xaq oo xalaal aanay waxba u dooranin waxaynu sugaynaa waa fasahaad iyo balaayun baynu sugaynaa subxaan allah fasahaad iyo balaayun baynu sugaynaa subxaan allah sidoo kale balaayooyinka iyo fitnooyinkaasi intay jiraan muslimiintu wax horumara oo ay gaadhayaan male wax horumara way gaadhay intaa ayaa dabay fitnadaasi ay socotay waxa istaagay futuuxaat alislaamiya futuuxooyinkii waaweynaa iyo furashooyinkii waaweynaa ee islaamku way istaageen subxaan allah lianno ma jirto beledkii maaha beled mustaqari ah beled xasiloon oo nabadgelya ay ka jirta muu ahayn kolkaa subxaan allah iyagiibaba isku fooraraan inta markaa muslimiintu isku fooraraan wax guul weyn oo ay cadowgooda kasoo dhicin karayaan intaasina ma jirto waana faa'iido weyn oo aynu ka faa'idi karayna silsiladan ayaan is odhan karaa ugu dambayn walaalayaal wiil iyo gabadhka aad tahay muslim haddaad tahay qof ha u jeclaanin leanno eh, sida qof ha u jeclaanin qofna ha u necbaanin dliil aan yani waxaanad xujo u ahayn inha iska jeclaan waxaanad yani xujo u ahayn inna ha iska nicin marka waxaad necbaanaysid ama wax jeclaanaysid waa inaad ku salaysaa maxay deliil aad ku salaysaa waa inaad nusuus haysataa qur'aana iyo axaadiistii nebigeena calayhi salaatu wasalaam inaad haysataa ugu dambayn waxaan kusoo gebagabaynaya silsiladan kusoo gebagabaynaya muhiimaddu walaalayaal waa cilmiga allahuma callimna ilaahayo nabar allahuma callimna ilaahayo nabar rabbana zidnaa cilman ilaahayo cilmiga noo ziyaadi sababtoo a mar kastoo cilmiga aad baratid waxaad ogaanaysaa inaad jaahil aad tahay kulamaa isdaada alcilmu mar kasta oo cilmigaagu uu sii kordho iyo waxbarashadaadu ay sii kordho waxa weeye adragta ama jahlag waxaad baran oo aad aqoonsani inaad jaahil aad tahay subxaan allah laakiin qofku hadduu isdhaho caalim ayaa tahay waa aqoon baa tahay subxaan allah wuxuu bilaabaya qofki inuu jaahil uu yahay walciyadu billahi rabbilalamin jaahiliyadiiba halkaa ka bilaabmaysa inahaasan insha allahu tacaala aynu kusoo gebagabaynayna ilaahayna subxaanahu watacaala waxaan ka baryaynaa inuu silsiladaas iyo wixii khayr ah ee ku guda jira inuu alle subxana wa naga aqbalo ouna ka dhigo khaalisan liwajhihi alkariim inuu ka dhiga ayaan ka baryaynaa subxaanahu wa Eh, wixii markaa eh, qalad ah ama eh, subxaan allah ku jirana yani waa wax uu ilaahay iyo rasuulkiisuba beri ka yihiino waa iyo shaytaan arrintana haddii ay jirto ilaahay baanu tawban leenahay ilahayo waanu ku toobad keenayna aad iyo aad baanad u mahadsantihin jazakum allahu khayra waaxsan allahu ilaykum wagafar allahu lakum ilaahina haydii dembi dhaafo annaga iyo idinka iyo waalidkiin iyo dhammaan muslimiinta meel kastoo ay joogaan hada wallahu aclam wabillahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu